بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مسألة المقدور شيء مقدور كاه الذي كاسو لا يتم أوند ما يسترمين alwaajibu waajibka almuطlaqu muطlaqa ah ee la iطlaaqay ilaa bihi isaga mooyaane si kale uuna u dhammaystirmaynin waajibun waajib weeye fil asaxi qowlka sixada badan waajib weeye falow tacadara hadduu cudurtoobo tarku muxaramin shay muxaram oo la xarimay ka tegiddiisu hadday cudurtowdo ilaa bitarki hayrihi kayrkii in laga tago mooyaane haddii xaaraantii laga tegi kari waayo wajaba wuu waajibay tarkigaasi aw ishtabahad way isku egaatay aw ishtabahad waxaa isku darsantay xaliilatun xaaskii ayaa biajnebiyatin ajnebiyad ku u egaatay xarumataa labaduba xaaraan bay isla noqonayaan kamaa low dallaqa isagoo dalaaqa oo kaleba weeyi mucayanatan gabadh mucayana ah oo la cayimo la garanayo uma nasiyahaa haddana kadib ilaawa mas'alada aynu halkan kaga hadlayno bal hadda culima ila eega mas'aladan wuxuu yidhi sheekhu almaqduur aladii laa yatimu alwaajibu almuطlaqu ilaa bihi waajibun waajibka la imaatinkiisu hadduu shay kale kaaga xidhmo shaygaa kaluu ku xidhan yahay baa isna waajib noqonaya waajibkii lagugu waajibiyey ama aayadda ama xadiidku ay kugu waajibiyeen laimaatinkiisii hadduu kaaga xidhmo shay kale laimaatinkiisa shaygii kalena waajib buu noqonayaa laimaatinkiisu naska waajibiyeyna waajibka ka waajibiyey unbaa kaa ku xidhmayna waajibinaya walow afar qowl baa ku jira mas'alada ah afar qowl ayaa ku jira waajibka mutlaqa ah ee adiga maqduurkaaga ah shayga kaaga xidhma shaygu kaaga xidhmo laimaatinkiisu kow wuu waajibayaa isna inaynu la nimaado waxaana waajibiyey uun waajibka naskii sheegay uunbaa waajibiyey qole waxay yidhaahdeen war ma waajibine waaj nasku wuu ka aamusay shaygan ee waxaa la qaadanayaa un waajibka inuu yahay kii waajibka nasku uu ku tilmaamay shaygan uu ku tawaqufayna waajib lagu tilmaami maayo waa qowlka labaad qowlka saddexaad wuxuu leeyahay warmeeya ha kala qaado oo shayga waajibku ku xidhmayaa sabab iyo shardi ayuu noqdaaye ama ha ahaado kolkaa caqli ama caadi ama sharci isagoo sabab ah ama shardiya ama caqliya ama caadiya ama maxaanku dhaha sharciya ilaa lixdaa suuro ayaa ka iman kartee ha la kala qaado oo haddii uu sabab noqdo sida dabka iyo gubidda oo kale ha la yidhaahdo waajibka rasmiga ah kii waajibiyey unbaa waajibiyey laakiin shardiga maya yaan la odhanin shardigu waa sidaa oo ways waysada oo kale iyo salaada salaaddii dee waxay kaaga xidhan tahay weyso haddaba weysadii aayadii salaada sheegtay weysena way sheegtay yaynaan odrhanin oo aayadda salaada waajibisay weysada ma waajibinayso waa qowlka saddexaad shardigii iyo sababkiibuu kala saaray sababka wuxuu yidhi asalka ka waajibiyey ayaa isna waajibinaya shardigana waxa lagu yihi meye waxa loo baahan yahay nas gaarkiisa u waajibiyo oo madax banaan waa qowlka saddexaad qowlka afraadna wuxuu leeyahay war haddii uu yahay shardigu sharci sida waysadu ay salaada u tahay oo kale shardi sharciya wuu waajibinayaa haduu laakiin shardigu noqdo caqli isaga ma waajibinayo ama uu caadiba noqdo isaga ma waajibinayo taasi waa mas'alo waajibka ku saabsan mas'alo kaleoo waxaa jirta iyaduna xaaraanta ku saabsan oo dee axkaamtii shanta ahayd axkaamulkhamsihi ama axkaamu sitihi labadan qodob baa maanta mas'aladan aan kaga hadlaynaa waajibku hadduu wax kaaga xidhmo oo shaygaa waajibka alla ah imaatinkiisu shay kale uu kaaga xidhmo afartaa qowl baa shayga kale ku jira xaaraan buu ilaahay inaga xarimay waa la ogaya shaygan inuu xaaraan yahay xaaraantii ka tegiddeedii baa shay kale kaaga xidhantay maxaa iyadani la samaynayaa xaaraanta ka tegiddeedu hadday shay kale kaaga xidhanto maxaa laga yeelayaa shaygaa xaaraantu ay ku xidhantay iyada waa la iskaga tegayaayo dee xaaraantii baan laga tegi karayn ilaa shaygan laga tago mooyaane iyadana waa laga tegayaa labadaa mas'alo ayuu sheekhu soo qaatay wuxuu yidhi mas'alatun almaqduuru shayga maqduurka ah ee la karayo la awoodayo ee mukalafku uu awoodayo alladii maqduurka oo laa yatimu uuna dhammaystirmaynin alwaajibu waajibka almuطlaqu muطlaqa ah ee la iطlaaqay ilaa bihi ay biityaanihi isaga la imaatinkiisa mooyaane wax kale una waajib ku dhammaystirmaynin waajibun waajib weeye fil asaxi qowlka sixada badan waajib buu noqonayaa laba qodob baa wanaagsan halkaa inaan fahanno almaqduur iyo almutlaq ereyga almaqduur wuxuu inaga saarayaa shayga maqduurkeed aduu karaysid baa lagu yidhi ka adan karaynin miyuu kugu waajibi waajibku uu kaaga xidhmay haddaad tidhaa wuxuu igaga xidhmay waajibkii waxaanan karaynin waajib buu igu noqonayaa miyaad odhan ma odhanaysid oo hadduu kayrulmaqduuriyo awooddaadaba ka baxsan yahay laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay wax kartidaada ah uunbuu ku saaraayuu kugu waajibiyaaye shay adan karaynin oo awooddaada ka baxsan ilaah subxaanahu wa tacaala kuma saarin oo kuguma waajibinin kaasi waa maqduurka shay adkaraysa waa inuu yahay shayga uu kaaga xidhmaya alwaajibu lmutlaq markaan nidhaa waajibka labaa loo kala qaadaa waajib muqayad ah iyo waajib mutlaq ah waajibkani waa waajibka mutlaqa ah ee shay wujuubkani uu ku tawaqufo oo kale ayna jirin waxa inaga baxay halkaa mutlaqa alwaajibu lmuqayad tusaale ahaan waa zakada oo kale zakada marka lagu leeyahay waajib bay kugu noqon waxa zakada lagu wujuubkeegu ku tawaqufaa milku nisaab milku nisaab hadaba wujuubu zakaad mutlaq ma ahee waa muqayad oo wuu qaydan yahay laakiin salaada wujuubkeegu dee weyse kuma tawaqufto salaadii iyadoo waajib sixadeedii baa weyse ku tawaqufaysa salaada sixadeedii ayaa weyse kaaga tawaqufaysa oo weyse lagaaga baahan yahay laakiin salaada wujuubkeegu weyse kuma tawaqufo salaadu waajibay sideeda kugu noqon oo sideeday salaadu waajib u tahay baad oranaysaa laakiin ma weyse qabo hadaba waajibka mutlaqa ah iyo waajibka muqayadka ah sidaa ayaa la kala yidhaahyo labadaa qodob ayay kala yihiin waajibkan aynu ka hadlaynaa waa mutlaqa alwaajib lmutlaq buu yidhi waajibka muqayadkii waa zakada e lagu oran maayo aayadda zakada waajibisay waxa kaley kugu waajibisay waa muqayada waxay ku qaydnayd oo taxsiilu milki nisaab ah odhan maysid inaan shaq xoolahayga inaan nisaab gaadhsiiyo ilaahay baa igu waajibiyey oo aayadda zakada sheegaysa igu waajibisay xoolahayga aan nisaab gaadhsiiyo odhan maysid xoolaha inaad nisaab gaadhsiisaa waajibkuguma aha waayo waajibkaasi waa waajib muqayada waajibkan aynu ka hadlaynaana waa waajibka mulaqa ah weeye almaqduuru shayga maqduurka ah alladii kaasoo laa yatimu uuna dhammaystirmaynin alwaajibu waajibka almuطlaqu muطlaqa ah ilaa bihi isaga mooyaane waajibun waa waajib fi lasaxi oo isla daliilkii waajibka sheegay ayaa waxaanu ku xidhmayna sheegaya waajibnimadiisa maalan tusaalaynu u baahannahay hadda wejiga maydhacay iyo aayada ina tidhi faqsiluu wujuuhakum wejigan inaad maydhaa waajib buu kugu yahay wejiga maydhigiisii markii lagugu waajibiyey intii wejiga la odhan jiray oo qura intaad maydho iska ilaalin kari maysid in madaxa ka inaadan qoynin ilan meel u dhaxaysa wejiga iyo madaxa ma jirto oon wejina ahayn madaxna ahayn oo kala saarta kol hadday iyagii isku xigaan markaad wejiga inta ugu shishayso gaadhid dee wax la maydhmaysa maxay madaxa intii ugu sokaysay ayaa la maydhmaysaa oo meesha yar isgalkiibaad maydhaysaa ay iska gelayeen wejigi iyo madaxu haddaba odhan maysid maalan wejigoo quran ku ekaysaniyo in baan wejiga ka soo kacaya wejigii maydh lagu yidhi baan markaa adan maydhin haddaba waajibka mulaqa ah ma dhammaystiri karaysid oo wuxuu kaaga tawaqufaa shay yaroo kale inaad raaciso dee shaygaa kale raacinaysaana waajibun weeyaan markaa yaa sheegay inuu waajib yahay isla naskii sheegay wejiga mayrigiisa unbaa sheegay faqsilu wujuhakumti unbaa sheegtay oo dee faqsilu adu shaygan uma qasdaysid oo qasadka ama aha shaygan inaad maydho kale ee ka baxsan adu waxaad raadinaysaa inta lagu amray inaad maydho intiibaa qasabkaaga dhigtay kolkaa in kale inay la maydhanto almaqduuru shayga maqduurka ah ee adigu la karayo mukalafka xaggiisa ayuu maqduur u yahay alladii kaasoo laa yatimu uuna dhammaystirmaynin alwaajibu waajibka almuطlaqu muطlaqa ah een muqayadka ahayn ilaa bihi ay biityaanihi isaga la imaatinkiisa mooye si kale uuna u dhammaystirmaynin waajibun waajib weeye fil asaxi qowlka sixada badan waajib buu noqonayaa oo asaxa haddaynu eegno shaygaasi waa shay waajiba baa la odhanayaa waa fil asax buu sheekhu ku waa qowlkii koobaad naska sheegayna waa naskii hore ama looma kala qaadayo sabab inuu yahay iyo shardi inuu yahay looma kala qaadayo sharci inuu yahay iyo caqli inuu yahay iyo caadi inuu yahay kolka sabab iyo shardi iyo saddexdaa lix baa meesha ka soo baxaya looma kala qaadayo intaaba waa qowlka ansaxa ah ama ha ahaado shardi ama ha ahaado sabab ama ha ahaado sharci ama ha ahaado caqli ama ha ahaado caadi looma kala qaadayo qowl baa odhanaya war maya eh kuma waajibin waajibnimadiisa oo shaygaa kale waajibku kaaga xidhan yahay waa waajib la odhan maayo ilayn naskii sheegay inuu shaygani waajib yahay wuu ka aamusay isaga oo isaga ma caddaynin sidaa darteed ku xidhnaan maayo qowlna halkaa ayuu la maray oo wuxuu yidhi kuma xidhne eh sidaa ogow qowl labaad ayaa jira oo odhanaya ha la kala saaro wixii sabab ah iyo wixii shardiga ha la kala saaro oo sababta aynu nidhaahno way waajibayaa oo waajibka ayaa waajibinaya wixii sabab ah wixii sabab ah waajibka ayaa waajibinaya wixii musab eh, shardi ihina ma waajibinayo naskii waajibka waajibiyey wixii sabab ah naskii waajibka waajibiyaa waajibinaya la odhanaya wixii shardiyana naskii waajibka waajibiyey ma waajibin baa la odhanaya waayo sababtu irtibaadka ay musababka la leedahay ayaa ka badan maxaa la odhan jiray waxaa la odhan jiray maa yalzamu min wujuudihi wujuud lmusabab haddii sababtaba la helo maxaa la helayey musababka ayaa la helayey haddii masalan cadceedu bartamahan cirka ay xaggaa uga leexato dee duhurka gaadhidiisii baa la hayay laakiin weyse haddii la helo salaad maa la helayey weysadu ma maa yalzamu min wujuudihi wujuud ma ahayd weysadu shardi bay ahayde helidda weysada dee salaad la helaya kama dhalanayso waxa dhici karta inuu qaawan yahayba waxa dhici kartaba inuu weysaystuuna tukanba uuna ficilkii raacinin haddaad weysaysato dee salaadii ilaahay ilaahu iga aqbalun hadaa tiraa ka waran intaad weysaysato ilaahu salaadii iga aqbal waad iska seexatun haddana dee hadii la helaba shardiga mashruudka waa la hayaa ma aha macnaheegu laakiin sabab hadii la helo musababka waa la helayaa wey macnaheegu waxay kala saareen qowlkaa saddexaadna sababta iyo shardiga ayay kala saareen qowl afraad baa jira oo odhanaya war haddii shardigu uu sharci yahay ha la yidhaahdo waajibka naskii waajibiyey ayaa waajibiyey sida wuduugu uu shardi salaada ugu yahay shardi sharciya laakiin hadduu shardigu caqli yahay ama uu shardigu caadi yahay ha laga daayo oo yaan la odhan naskii sheegay waajibka waajibiyey ayaa kana waajibiyey yaan la odhanin afartaa qowl ayaa mas'aladaa ku jira waa waajibkii oo laimaatinkiisu uu kaaga xidhmay shay kale laimaatinkiisa almaqduuru shayga maqduurka ah alladii kaasoo laa yatimu uuna dhammaystirmaynin alwaajibu waajibka aan una waajibku dhammaystirmaynin waajibkii almuطlaqu muطlaqa ahaa ilaa bihi isaga laimaatinkiisa mooye waajibun waajib weeye fil asaxi qowlka sixada badan waajib buu noqonayaa asaxa waa waajib halkaa waajibkii baynu kaga baxnay halkanna waxaynu ku arki doonaa xaaraanta ilaahay inaga xarimay haddii iska ilaalinteedu shay kale kaaga xidhmo shaygii xaaraanta ahaa kama dhowrsan karaysid haddaadan shay kale ka tegin xaaraanta ka tegiddeedii baa shay kale ka tegiddeedii kaaga xidhmay falow tacadara hadduu cudurtoobo tarku muxaramin shay muxaram a ah ka tegidiisii hadday cudurtowdo ilaa bitarki hayrihi isaga kayrkiioo laga tago mooyaane wajaba wuu waajibayaa tarkulkayrku kayrkaa aan xaaraanta marka hore ahayn in laga tagaa waajib bay noqonaysaa kayrkii in laga tago ayaa waajibaya markaa isna mas'aladan haddaba aynu u fiirsanno waxa weeye shay buu ilaahay inaga xarimay xaaraantaa inaad ka tagtaa waxay kaaga xidhan tahay shay kale oon lagaa xarimin inaad ka tagto ayay kaaga xidhan tahay dee aan lagaa xarimin sidiisa inaad uga tagto inaad ka tagtaa waajib bay kugu tahay buu ku yidhi ilan xaaraantii baa kaaga xidhantay ka tegideediiye tusaalayaal baa jira tusaalayaashu waxa weeyi kitaabkaygu wuxuu qorayaa falow tacadara tarku muxaramin ilaa bitarki gayrihi wajaba aw ishtabahad so aw ishtabahad maaha owdaasi waa tusaalihii owdaa waa laga fiican yahay kaan ishtabahad bay ahayd sida fiicani kaan kaan ishtabahad kolkaa madbacadda xagga madbacadda inuuna khaladku ka iman inuu xagga madbacadda ka yimidna waa laga yaabaa khaladku inuu xaggii qorsheeka qoridiisii hore ay ka timidna waay dhici kartaaye halkaasi kaan bay ahayd kaan ishtabahad wuxuu yidhi sheekhu haddaba xaaraantii ka tegiddeedu shayga kale kaaga xidhmay waaba kanba kaan ishtabahad waxa ku darsantay xaliilatun gabadh xalaal ku ah ayaa ku darsantay biajnabiyatin gabadh ajnebioo shisheeye ah ayay ku darsantay oo ajnebi kaa ah xaliilada waa gabadh xalaal kuu ah ama waa gabadhaad guursatay ama waa gabadh addoon kuu ah ilaahay baa kuu baneeyey inaad la kulanto gabadhaa xaaskaagii hadday gabadh kale kaaga darsanto oo labadii dumar ahaa la kala garan waayo aad kala garan weydo tii xaaskaaga ahayd iyo tii aan xaaskaaga ahayn ta aan ahayn inaadan u tegin mayna eh, inaad u tagtaa saw xaaraan maaha gabadh aan xilo kuu ahayn inaad la kulantaa oo gogol aad ku kulantiin waa xaaraan hadaba xaaraanta gabadha aan xilaha ku ahayn ka tegiddeedii waxay kaaga xidhan tahay shay aan xaaraan kaa ahayn oo xaaskaaga iyo inaad ka tagto labadaa dumaree la kala garan waayey in labada dumaraba ad iska ilaaliso weeyi labadaba iska xaaraan bay kaa wada yihiin xaaraan bay wada noqonayaan labadaaba inaad la kulantaa waa xaaskaaga iyo mid kale isku ekaatay oo niyow talabsay suurtagal u tahay inaad kala garan weydo ama iyaduba ay kala garan weydo ninkeegii iyo nin ay kala garan weydo waa sidee waxa weeyi maalan waxa weeyi maalan su-aashu ay ku suurtagal noqonaysaa si fiican baa loo sawirayaaye waxaa jira nin baa la siiyey inan yaroo laba bilood jirta waxaa la siiyey inan yaroo laba bilood jirta waaba loo meheriyeyba inanta yare laba bilood bay jirtaa waa loo meheriyey wuu og yahay inay xaaskiisii too heblaaya laydha gurigaasay ku koraysaayo hooyadeed baa dee ayay ayaa ayaa haysa oo korisaa inantii way weynaatay iyadoo xaaskiisii adee sidii ay iskugu mehersan yihiin ayay weynaatay inantii ma garanayso dee nin nin inay leedahay way og tahay laakiin ma garanayso ninkeygu inuu cali yahay iyo inuu cumar yahay toona ma garanayso isagiina dee inantii yalayd kama warhaynin oo uma tegi oo ma aqoone inantii oo gashaantiya ayuu meel ugu yimid laba hablood oo jooga waa la hubaa labadan hablood inay midi xaaskiisii tahay waxaa kaloo la hubaa inayna midina xaaskiisii ahayn haddaba ta aan xaaskiisa ahayn dee xaaraan bay ka ahaydo xalaalnimadii way ka fog tahay iyadu oo uma tegi karo taa xaraanta ka ah inuu ka dheeraadaa waxay kaga xidhantay inuu haddaba labadaba ka wada tago labadaa midna la kulmi maayo taasi waxay u xaaraanta xaaraan uga noqotay dee marka hore zinadu xaaraan ahayd taxaaskiisiina waxay xaaraan u noqotay dee tii xaaraanta ahayd baan laga tegi karaynoo ti waa la garan waayey labadaba ka wada fogow gabadha lafteeda waa lagu suurayn karayaa gabadh yar haddii nin la siiyo oo loo guuriyo ninkii uu waasho laba nin oo waalwaalan oo halkaa ku jiro gabadhii hadday u timaad oo ay kala garan weydo ninkeegu kuu yahay ninkeegii ka alla kuu yahay bay kala garan weyda inuu kan yahay iyo inuu kan yahay gabadhaasi labadaa nin midkoodna u tegi mayso oo firaash kula kulmi mayso waayo xalaal buu ninkeegu u ahaa ama ha waasho ama hamiyir qabo xalaal buu ninkeygu u ahaa inay kulmaan laakiin ninkeygii xalaasha ahaa la kulankiisii wuxuu kaga xidhmay waxa ka xidhay dee ninkii kalea la kala geran waayey cid kaloo kala caddaysana waa la waayey labadaba iskaga dheerow un baa la odhanayaa labadaa nin midna waa ninkaygii yaan lagaa maqlin laakiin hadduu warku dib ka kala caddaado ka warran warkii ayaa dib ka cadaaday oo ninkii labada hablood kala garan la'aa ayaa labadii hablood kala gartay labada habloodba xaaraan bay ka ahaayeen saw ma aha labadii hablood uu kala garan la'aan buu kala gartay calaamada iyo wax loo sheegayba labadii hablood buu kala gartay tii xalaasha ah xeerka u ahaydna dee sidii bay xalaal ugu noqonaysaa tii kalena way kala cadaatay gabadhii labadii nin waa la haday kala garato ka waran astaan baa jirtay dee astaan ay ahaydba ama sawir loo soo diray beri horea jiro mobeelka kaga jiro oo mobeelkaa ka baktiisnaa mobeelkiibay dabaysatay ama uu dabaystay sawirkiibuu dib ugu noqday wuxuu arkay sawirkan isaw qofku yahay dee hadda tusaalayaashu aad bay usoo dhadhawaadeen waa la fahmaya berigii hore waxa la odhan jiray war see lagu sawiri karaa see laga yeeli karaa dib loo see loo garan karaa calaamadaha la raadinaya waa maxay baa la odhan jiray qof yaqaanay baa maqnaa oo magaalada ka maqnaa kii yaqaanay baa soo noqday markaasuu yihi gabaday ninkaagu waa ninkan adna wuxuu ku yidhi ninyow xaaskaagii waa inantan ama sawirkaa kaa maqnaa saas oo kale mobeelkii baad soo dabaysatay iyo sida lamidka ah kol hadday dib ka caddaadaan oo warkii war cad uu noqdo dee caddaankaa ah dambe ayaa la raacayaayo xaaskaagii gabadh la garanaya ayay noqonaysaa markaa wuxuu yidhi falow tacadara hadduu cudurtoobo tarku muxaramin shay muxarama oo la xarimay ka tegiddiisu hadday cudurtowdo ilaa bitarki hayrihi kayrkii ka tegiddiisa mooyaane wajaba waajib buu noqonayaa kayrkaa in laga tagaa kaan ishtabahad waa inay ku darmato xaliilatun gabadh xalaal kuu ihi waa inay ku darmato biajnabiyatin mid ajnebi kaa ah ayay ku darmatay xarumataa xaaraan bay isla noqonayaan labadooduba xarumataa labadooduba xaaraan ayay isla noqonayaan ilay lama kala garanaya ilaa intay ka kala caddaanayaan tusaale kale ayaa jira kamaa low dallaqa isagoo furo oo kaleba weeyi mucayanatan gabadh mucayano ah oo la garanayo ayuu furay uma nasiyahaa kadibna waa ilaawey ninkani laba dumara ayuu qabay labadii dumar ahaa ayuu qabay ayaa faadimo iyo sayna baa la kala odhan jirayo mid buu furay faadimuu furay waa gabadh mucayana uu garanayaa inuu faadimo furay markuu faadimo furay ayuu kala garan waayey wuu ilaawey uun orada tii shalay aan ahayd ma faadimo wuu kala garan waayey labadaa dumarka ah mid xaaraan ka ah iyo mid xalaal u ahba ayay iskugu jiraan hadduu kala garto tuufuray dee taasaa reernimadii ka baxday oon xaas u ahayn hadduu laakiin kala garan waayo labadaa dumara tuufuray hadduu kala garan waayo labaduba xaaraan bay ka yihiin ilaa intuu ka ogaanayo labaduba xaaraan bay ka yihiin oo ta uu furay furiinkay kaga xaaraan noqotay ta uuna furinna dee tii uu furay buuna ka tegi karaynin hadduuna labadoodaba ka wada tegin wuxuu ku yidhi kamaa low dallaqa isagoo dalaaqa oo kaleba weeye mucayanatan gabadh mucayana ah oo la cayimay ayuu dalaaqay oo la garanayo uma nasiyaha kadibna waa ilaawey kol hadduu ilowgaasiba meesha uu soo galay oo gabadhii uu ta'allatay ahayd garan waayey labadooduba xaaraan ayay isla noqonayaan halkaa waxaynu kaga baxnay mas'alada waajibka iyo xaaraanta aynu kaga hadlaynay baynu kaga baxnay muطlaqu lamri mas'alo kale ayaa halkan iyaduna ku qoran mas'alada kale waxaa la yidhaahdaa muطlaqu lamri baa la yidhaahdaa muطlaqu lamri mas'alo muطlaqulamara baa inoogu jirta halkan haddaba mas'aladaa muطlaqulamarka ah iyadana aynu eegno mas'alatun muطlaqulamri amarka muطlaqa ah ee la iطlaaqaa laa yatanaawalu ma keensado almakruuha ka makruuha ah ee la karaahiyeysto ma keensado fil asaxi qowlka asaxa ah falaa tasixu haddaba ma asaxayso asalaatu salaadi ma asaxayso fil awqaati wakhtiyadii dhexdooda almakruuhati ee makruuha ahaa walow karaahatu tanziih karaahiyadaasi karaahiyatu tansiihba ha ahaato fil asaxi qowlka sixada badan mas'alada halkan aynu ka hadlaynaa waxa weeyi awaamirta iyo amarka marka aynu ka hadlayno amarka waxaa la yidhaahdaa amar jiho qura leh iyo amar laba jiha leh ayaa loo kala qaadaa waa awaamir baa jira shay baa lays amrayaa shaygan lays amraya inuu hal jiho uun leeyahay iyo inuu laba jiho leeyahay baa loo kala qaadaa hadduu hal jiho leeyahay halkaa ii dhig hadduu shaygan lays amrayaa laba jiho yeesho laba jiho hadduu yeesho waxaa la eegayaa labada jiho inay islaasimaan iyo inayna islaasimin saddex suuro ayaa inoo soo baxday waa in ashyaa layna amro hal jiho uun leh iyo in layna amro ashyaa laba jihale laakiin labada jiho ay islaazimaan iyo in layna amro ashyaa laba jihale labadooda jihina ayna islaazimin haddaba amarka mutlaqa ah een la qaydin ee waxyaabaha faraha badan layna amrayaa shay makruuh ah amarkaasi inama amrayo oo shay makruuha ah amarka ama soo hoosgelayo buu ku yidhi waa haddii laba jiho uuna lahayn oo laba jiho oo islaazima haduuna lahayn kolka waa inuu hal jiho leeyahay ama laba jiho islaazimo uu leeyahay laakiin laba jihoon islaazimin haduu leeyahay wuu soo hoosgelaya oo uu qaadanaya oo amarku wuu soo gelaya masalan waxaynu ognahay diinteenna in salaada layna jeclaysiiyey oo inaan salaadaha tukanno ama qiyaamka inaan badinno ama sujuudaha inaan badinno diintu wayna amartay sidoo kale sadaqada waa laynagu dhiirigeliyey sidoo kale soonka waynu ogno man saama yowman fii sabiili illah baynu garanaynaa qofka maalin ilaahay dartii u sooma ilaahay wejigiisa naarta waxa laga fogeeya intaa intaasoo dayrood waxaynu culima hadaba halkaa arkaynaa ama inoo muuqda ibaadadii waa layna jeclaysiiyey hadaba amarka layna amrayo salaadu tolow amarkaasi waa muطlaqu salaad baa layna amraya salaad gaara ma aha muطlaqu salaad salaad inaan tukanno amarka layna amrayaa ma soo hoosgelayaa salaadihii owqaadda manhiga ahayd owqaadda la diiday bacda salaati subax oo kale waa kii la diiday salaada inaan tukano salaadani waa sunnaha iska mulaqa ah baynu ka dhigaynaa sunnihii mulaqa ahaa amarkaa sunnaha mulaqa a ah lagu amray inaad tukato ma soo hoosgelayaa talow salaadihii manhiga bacda salaati subax oo kale ama bacda ama xilliga cadceedu soo baxayso oo kale xataa tartafica qadra rumxin ama xilliga cadceedu sii dhacayso oo kale ama xilligan zawaalkee cadceedu ay bartamaha cirka joogto oo kale qaadii manhiga ahayd ee shanta ahayd talow salaad mutlaqa oo la tukado ma keenayaa oo ma la odhanayaa war kol haddaad aragta hal xadiid oo salaad ina amraya inaan tukano ma odhanaynaa kol hadduu rasuulku na amrayba inaan salaad tukano salaad naga xidhani ma jirto waanu wadaynaa un anagu ama bacda subaxa ahaato ama bacd alcasr ha ahaato ama ha ahaato xilli cadaadi soo baxayso ama ha ahaato xilli cadaadi sii dhacayso ama ha ahaato xilli cadceedu bartamaha cirka joogto ma waan wadaynaa un ma nidhahna maya kol hadduu shaygani salaadan oo kale markay tahay kol hadduu jiha qura leeyahay ama laba jiho islaazimaba uu leeyahay suurtagal ma aha oo shay manhi ah ama makruuh ah oo la karaahiyeystay amarkaa muطlaqii ma keensanayo oo afraadama keensanayo afraadii kale un baa loo jeedaayo amarka lagu macnaynaya xiliyadaa tukada layna leeyahay ma odhanaysid sababtuna waxa weeye shaygu hadduu makruuh yahay sharci miyuu yahay shaygan makruuhi wax shareecadu ay ina amartay miyuu yahay mise waa wax laynoo diidan yahayba waa wax laynoo diidan yahay weeyaan hadaba sixada markaan doonayno sixada xukunka sixada markaan doonayno sixada waynu ka soo hadalnay oo waxaynu sixadu waa maxay asixatu maxaynu nidhi muwaafaqatu dilwajayni asharca shay laba weji oo sharciga waafaqa ayaa sixa la yidhaahdaa baynu nidhi soo caynkaama ayn culimo shay laba weji oo sharciga waafaqa ayaa la yidhaahdaa sixo haddaba salaadaa la diiday sharciga ma waafaqsantahay haddaad tukato ma waafaqsana sidaa darteed waxaad ogaatay kaana asixi mayso haddii jiha qura uu leeyahay ama laba jiho islaazimo u leeyahay labada jeer ama muطlaqul amarkaasi ma keensanayo mana ansaxayso salaadaasi salaadaa tukataa xataa ma ansaxayso waxay ka dhigan tahay xilliga hadaba bacda subax laba ragcadood baan tukanaya kaama ansaxayso bacda alcasr adoo tukaday laba ragcadood oo iska sunno muطlaqaan tukanaya kaamaba ansaxayso xilliga cadceedu soo baxaysa laba ragcadood baan tukanaya kaamaba ansaxayso dee muwaafaqatu dilwajayni asharca maaha sharcigiibuu khilaafaye saw kan sharcigu kuu diidayba adna wad la timide wax laguu diiday baad la timide kolkaa wixiina laba jiha ma kala leh haddii laakiin laba jiho oo aan islaazimin uu yahay laba jiho oo aan islaazimin biictibaari sixa marka la eego way asaxaysaa oo maalan waxaa laynoo diiday xamaamka kale in lagu tukado xamaamka oo kale in lagu tukado waa laynoo diiday ama guri yaroo lasoo xaday lasoo dhacay guri baad adigu aad qabsatay ninaad ka xoog badan tahay baad qabsatay wuuba waalan yahay oo dee dacwoon kari waayey gurigaa salaada aad ku tukataa eeg laba jihay leedahay xagga qasabka marka la eego iyo xoog ku haysashada waa xaaraan baa kaa saaran oo dee gurigan waa guri ilaahay aad xoog ku haysato waa shughlu milkilkhayr baa la yidhaahdaa waa xaaraan salaaduna sideeda shay cibaado ah ayay ahaydoo waa layna faray duhurkama ka soo qaad salaada ah salaadaa duhur guri ad soo xaday ama ad ad lacagad soo xaday guri ad ka dhisatay ama balood ad ku lacag lacagad soo dhacday ama guri laftiisaba isaga laftiisaba ad dhacday haddaba lacagta salaada aad ku tukataa way asaxaysaa waayo laba jihay leedahay oon islaazimaynin qasabka markaan eegno iyo xoogga markaynu eegno dee adoon salaadba tukanaynin baad halkan shuqlin kartaa iyo waad iska fadhiisan kartaa xaaraan bayna kugu tahay fadhigaasi waa qasabkii oo jiha gaara ah salaad tukashaduna halkan un kuma qaydne baad la tegi kartaa waji way kala isma laazimaane ma arkaysaa waa laba jiho oo kala kala fakanaya weeyaan haddaba sidaa darteed salaada lagu tukado walow culimadu ay isku khilaafeenba salaadaasi way ansaxaysaa laakiin ajri male ilaahay aad ugu dhowaanayso miisaanka aakharo labada kafadood marka laysku kaa saaro ha ka yaabin inay waxba kuu buuxiso waxba kuuma buuxinayso laakiin laguu cadaabi maayo oo la odhan maayo salaadaa lafteedaa loo cadaabaya sujuuddii guriga laxaday uu ku sujuudaa loo cadaabaya waxaa laguu cadaabayaa haysashada gurigan aad haysato iyo shuqlinta guud joogidaada guud waa laba jiho ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen war ninkaa ah, xagga dhicidana ha loo cadaabo xagga tukashadana ha loo janneeyo kolkan kolba dee kii bata un hala raaco kii bata un ha la raaco qolana halkaas ila mareenoo waxaa la daatu thawaab bay leedahay aynu nidhaahno waxaynu u malaynaynaa culimo mas'aladaa inaynu dib u dhigan doono ayaan filaya insha allah halka ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclam aclam